Yeah kulanti wacaan wanaagsan dhegeystayaal yirkiinba meel weliba joogtaan si walbaduna maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taarikhda ah, ku aasaasantahay afar tobanka bisha novembar sanadda laba kun saddex qodobadaad barnamijka kulan ku doontaan waxaa ka mid ah khaza iyo qeybo badan oo kamid a ah falastiin waxay ku jirtaa xaalad adag iyadoo markaa sidoo kale ay sii kordheen weerarada maamulka yuhuuddu ay ku bartilmaamsanayaan isbitaalada iyo deegaana ay degan yihiin dad rayadoo falastiiniyiina hay-adaha qaramada midoobeyna waxay ka digayaan xaaladda adag ee ka jirta magaalada khaza iyo magaalooyin kale oo falastiin ka mid ah hay-adaha xuquulisaankuna waxay sheegeen in dembiye dagaal ay tahay waxaa khaze ka socda iyo in la duqeeyo gawaarida ambalaaska loo yaqaano ee dadka loogu gurmanayo waxaad kaloo dhegeysan doontaan mayanmar dagaallo ayaa ka socda qaybo badan oo ka mid a ah dhanka xadka hindiya iyo sidoo kale shiinaha xilli maleeshiyaad ka dagaalamaya mayanmar ay qabsadeen magaalooyin badan oo ku yaalla dalka qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ah warwaxina gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale dhawaada barnaamijka kulanka k nn wax haleelay mooye weli sooma hoyanine caddiga habboono hoos waxuugu sheegay caddiga habboono hoos waxuugu sheegay hadalkayga gaadhsii cabbiga haboono hoos wuxuugu sheege hadalkayga gaadhsiiye hatufyo balhaado hawadawduulo geed lagu hirtaabo hoygoodu leeyo ka habaabi mayside waa sidaa hilaaco waa qureysha weeno wa sidaa hilaaco waa qureysha weeno waa tiima mahadhaamahoyda mise way lahaysaa labadaa mid soo hubi hurdu seexan waayemahadhaamahoyda mise way lahaysaa labadaa mid soo hube hordoo seexan waaye ahayd dumarkan heeganaanu ahayo naftaydiiyo hawle haybaduu ilaahay uga heshay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydiiyo hawle habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine hatufyo balhaado hawada u duulo geed lagu hirtaabo hoygoodu leeyo ka habaabimay sidee wasida hilaaco waa quraysha weeno wasida hilaaco waa quraysha weeno watima haldhaale mahadhaa mahoyda mahadhaa mahoyda mise way lahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye mahadhaamahoyda mise way la haysaa mid soo hubi hurdo seexan waaye isjacaylku hal bowlaa ku booyo biyaha kaa hor joogo haraad kuugu dilaaye hal isjacaylku hal ku booyo biyaha kaa hor joogo haraad kuugu dilaaye ana leelin socodkee waniga hayaame ana leelin socodkee hayga hawmeeraysan habar kuma dhiibine ducan ku hibeeye habar kuma dhiibine ducan ku hibeeye hayga hawlyaraysan hadalay haleelay intaanu caashaq ku helin sida lay haleelay intaan caashaq ku helin hayga hawlgaraysan mahadhaamahoyda mise way labada mid soo hubi hurdo seexan waaye mahadhaama hoyda mise way la labada mid soo hubi hurdo seexan waaye xatufyo balhaado hawadaw duulo ged lagu hirtaabo hoygoodu leeyo ka habaabi mayside wa sidaa waxaadha mahayda mise wayla haysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waayi erey kale ayaa ka mid haystan haatufay ku luqaynayo allah u raxmaday fanaanka cumar dhuulle ereyda haystaa waxaa iska leh allah u raxmaday cabdalla nuuraddiin laxankana cumar dhuulle ayaa leh waxay daafurka barnaamijka kulanka k nn maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaatanyotoddoba sano haddadhow ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday war baninka sheekadayda uu loo diray eega war aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidkahaa ku noolo qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan guda gelina dhegeystayaal aynu ku bilownay magaalada guraceel ee galmudugna waxaa lagu soo bandhigay hay-adaha amniguna iyo maamulka degmaduna ay sheegeen in markaa gacanta lagu soo dhigay askari dil u geystay mid ka mid ah eh, muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku noolaa magaalada guraceel oo laftarkiisuba ahaa askari waxaana markaa gacanta kusoo dhigay maamulka iyo hay-adaha amniga oo iskaashanaya waxaa goobta lagu soo bandhigay ka hadlay gudoomiyaha guraceel faarax cabdi macalim iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda ee galmudug faysal caanood oo labaduba si adag uga hadlay arrimaha ku aadan in qof la dilo si macna daraana loo dilo ama aan qabiil haddana la doonayo in lagu badbaado wuxuu sheegay in cadaaladda la horkeeni doono qof weliba oo si macna daraa qof u dilaa sharcigana la horgeyn doono iyadoo aan cidna markaa looga cabsan doonin ugu horeyn waxaa markaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guriceel waxaana ku xigi doonaa taliyaha nabadsugidda galmudug faysal caanood waxaan rabaa ugu horreyn inaan u mahad allah subxaana wa tacaala noo fududeeyey inaan ku guulaysanno howlgalkii maalmihii u dambeeyey halkan ka socday ama deegaanka miyii fog sagaalkii bishaan waxaa degmada ka dhacay shil aad u foolxun oo runtii dhammaan dadka deegaanka aad u wada xanuujiyey shilkaasoo ahaay in bartamaha magaalada lagu dilay muwaadin cabdulaahi cali hudey allaha u naxariistaan leeyahay isagii wixii xilligaas ka dambeeyey waxaan qaadnay tillaabooyin sidii gacanta loogu soo dhigi lahay gacankudhiiglihii falkaas geystay dadaal badan kadibna ilaahay waa nagu guuleeyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada amniga oo runtii qaybahooda kala gedisan ee howlgalkaas ka qayb qaatay waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin waxaadna gudateen waajibkiinnii waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo dadkii deegaanka odayaashii dhaqanka waxgaradkii nala shaqaynayey ee maalin hamiinkii shilkaasu dhacay ilaa xalay laba saac oo wixii ka horreeyey nala taagnaay dhaxanta iyo qoraxda iyo saacad walba intaan lugaynaynana nala lugaynayey intaan xog goobayna nala goobayey waxaan leenaha waa mahadsan tihiin waxaan rabaa marka mahadcelin kadib wixii dhacay waxay ahaayeen wax aad u foolxun waxaan rabnaa horta bulshada dhammaantood inaan inaanu caddayno dhiglihii falka geystay waa wadnaa waa kan horteenna taagan waa ujeeddaan ilaahay baa nagu guuleeyey ilaahay baa ku mahadsan waxaan rabnaa tanu inay noqoto haddii ilaahay yidhaahdo tii u dambaysay ee fal nuucaan oo kaleetaa iskuday nuucaan oo kaleeta uu ka dhaca gurceel ilaahay idinkiisaan ilaahay ka rajaynayno bulshadana waxaan rabaa inaan u caddeeyo qof kasta ee isku daya inuu deegaankan qalqalgeliyo kama harayno kamana hari doonno intaan noolnahay haddii ilaahay yidhaahdo waxaan isleeyahay reer gurceel nabaddu waxay tahana waa yaqaanaan colaad waxay tahana waa yaqaanaan dhammaanteen marka waa inaan iska kaashannaa nabadda inaan ka wada shaqayno qori sharci darro ah oo aan ahayn midka amniga go'aamaan ka soo saari doonnaa odayaashii dhaqanka iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta deegaankana dhacdooyinkii deegaanka waayahan dambe ka soo cusboonaaday waxaan u aragnaa inay yihiin kuwo ujeeddo gaara laga leeyahay tala galay deegaankan in lagu qalqalgeliyo dadka reer gurceel iyo dadka dhammaan deegaanadan ka soo jeedana lagu dhibaateeyo dadka waxaas ka shaqaynaya fiiro gaar u leennahay faham gaar ka haysannaa kumana guulaysan doonaan haddii ilaah yidhaahdo waxa ay wadaan waxaan rabnaa inaan gacnaha isqabsanno amniga ka wada shaqayno go'aammada amniga iyo sida ay noqonayaan sidii hore wax badanaa iska bedeli doona haddii ilaa yidhaahdo in qori sharci darraa magaalada laysaga watana ma dhici doonto waxaan rabnaa arrintaas annagoo la kaashanayna bulshada inay noo dhaqan geli doonto haddii ilaa yidhaahdo wixii hadda ka dambeeya mar haddaan dembiilihii soo qabannay waxay qusaysaa tilaabtaas cadaaladdaa iska leh amnigu hawshiisii waa gutay maxkamadihii waa noo joogaan ayagaan ka war sugaynaa ayagaanaan uga dambaynayna waana mahadsantiis maanta waxay la tahay hadal badan ma furna waqtiga dhan la baxshay iyo juudigii la baxshay iyo dadaalkii la baxshay ilaahay subxaana qaadir nagu soo guuleeyey inaan gacanku-dhiilay gacanta ugu soo qabanno se guud halkaan waxaa ugu mahad celinayaa maamulka degmada oo xaqiiqdii na garab istaagay na hor socday nala shaqaynayey wakhtina ugu bixinayey iyo ciidamada qalabka sida oo kala duwan oo intuu socday howlgalkaasu ama boloshkaas socda habeen iyo maalin soconayey lugaynayey shaqaynayay waajibaadkoodii qaraneh xaqiiqdii gutay sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo dhammaan reer qurceel aad baan ugu mahad celinaynaa shaqadii wanaagsan ay nala qabteen waxay ila tahay dadku waa arkaan bulshaduna way aragtaa shaqadii la qabtay iyo midhadhalkeedii cid laga yeelaya ma jirto cid laga aqbalaya ma jirto cid damboo laga dhegaysanaya ma jirto qof inta qof dila iska dhaqaaqa wax alla waxay deegaankan wax ku burburiyay galmudugne dhammaana tillaabo sharci laga qaadi doonaa saacaddan laga bilaabana waajibaadkana waaweydmana waana qabanayna waana ka shaqayn doona hadduu ilaahidmo eh, wax alla waxaa gacan kudhigilaha meel walbuu jirana saasoo kalea loo soo qaban doonaa cadaaladdaana la horkeenaya hadduu ilaahidmo dee annagu dadaalkii aan samaynay waa samaynay haddana waxaa joogta maxkamaddii ciidamada qalabka sida asaana la marinaya hadduu ilahm cadaaladdaa horgeeyaynaa maxkamaddii baa joogta eh, dee intii juhdii waqtiga ku bixisana dhammaanna waa mahadsantihiin aada waa mahadsantihiin dhammaanti waa mahadsan codadkaas aad maqleyseen waxay kala hayeen gudoomiyaha magaalada guraaceel ee galmudug faarax cabdi macalin iyo sidoo kale taliyaha nabadsugidda galmudug faysal caanood oo labaduba ka hadlayay goob lagu soo bandhigay gacan ku-dhiiglihii dhowaan dilka ka geystay magaalada guraaceel iyadoo la sheegay in markaa in la horgeyn doono cadaalada maxkamaduna waxa ay markaa ku xukunto oo sharciga uu qabo lagu fulin doono dhinaca kalena magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa gaadhay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax majaamac iyo xubno kale oo ay kamid yihiin hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka hogaankooda waxaanay u korgalayaan xaaladda ka jirta koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ay aada u saameeyeen rooba mihigaan ah oo muddooyinka lasoo dhaafay ka da-ayay qeybo badan oo kamid ah magaalada baydhabo iyo deegaano kale oo koonfur galbeed kamid ah madaxweynaha koonfur galbeed cabdicaiis xasan maxamed laftagreen ayaa wafdiga ama xukuumadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda warbixin ka siiyey xaaladaha ugu dambeeyey ee beedhabo khasaaraha ka dhashay roobabka iyo si guud marka la eego saameynta ka dhalatay roobabka elino ay ka da-ay badan oo kamida ah magaalada baydhabo iyo deegaanada kale ee koonfur galbeed waa kan lafta green oo ra-iisul ku-xigeenka xukuumadda warbixin ka siinaya xaaladaha ugu dambeeyay ee koonfur galbeed biyihii baa batay roobkii batay keliix ma ahan roobka da-ayo waxa dadka dhibaateeyey waa biyo meelay ka yimaadeen aan la aqooninoo socdaan magaalooyinka dhan soo galay magaaladan baydhaba ugu khasaare badnayd ilaa iyo haddeertaan intaan hubno oo xogta dhabta ah labaiyo toban qof ayaa ku dhimatay kow iyo toban qofna ay rag yihiin halna ay gabarh gabadha waxay ahayd dadka baadiyaha deggan caanay keentay magaalada biyihii baa marka xoogga biyaha markii ay dadka qaadaan isla markiiba lama helo meel labaiyo toban kilomitir noo jirta oo inta jidka xamar ah yaa laga soo helaa meydka oo koran rooga la yidhaaho ilaa iyo daynuunay iyuu geynaa intuu ka tuuraa saasuu u wadaa labaiyo tobankaas qofaa ku dhimatay hanti badan waa ku baaba'day daadiid waa ku baaba'ay guryo waa ku baaba'een dad tabar daran oo aad u dhibaataysan guryahoodii waa ku burbureen waa ka soo qaxeen oo ma joogaan hadda biyaa galay magaalada boqolkiiba konton dadkii deganaa ma degana guryahoodii biyihii baa weli dhex fadhiyo ilaa iyo inta u joogo dib ugumaysan noqonin daruurtaas eh, adagaa lagu jiraa alxamdulilah ilaa hadda roobkii waa da-aya biyihiina waa socdaan laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa ah. wacyigelin badan kadib eh, dadkii inaysan biyihii ay la yidhaaha iska ilaaliya ciidamada amniga ay meelaha biyomareennada dhan ay taagan yihiin khasaarihii dhimashadii dadkii eh, hadda ma jirto sidaasoo kale wacyigelinta kadib waxaan samaynay guddi la yidhaaha guddiga fatahaadaha oo ka kooban noocyada kala duwan ee bulshada maamulka ha noqoto ciidanka ha noqdo boliiska uu ku jiro atmis ay ku jirto wasiirada ay ku jiraan la taliyaalsha madaxweynaha ay ku jiraan maamulka gobolkii degmada ay ka tirsan yihiin guddigaas oo aad u tiro badan yaan magacownay oon ugu talagalnay inay aada ula socdaan dhaqdhaqaaqa iyo wixii kasta oo soo kordho maadaama ay mar walbaba ay biyihii uu socdo sidaasoo kale magaalooyinka bay iyo bakoolbu saasay u saameeyeen inta aan hadda ognahay degmooyinka xorta ahoo dhan saasay biyaha u galeen oo magaalooyinkii looga qaxay ugu horayso xudur waajid berdaale qansax dheere diinsoor buur hakabo wallaweyn xalay wasiirkoo jooga iiga warramaya intaas waa inta oo aan roobabka iyo biyaha socda ay saameeyeen inta webiyada ay saameeyeen ayagana sidaasoo kale waaye afgooye iyo awdheegle iyo janaale iyo eh, maalmihii hore o dhan waa fiicnaayeen laakiin raboodkana soo gaarayo shalay ilaa iyo maanta webigiiaa soo taacay oo soo baxay beerihii soo gooyey magaaladii soo galay jidadkii xiray webiyibaa saas isagana ayaa u socdo afgooye iyo awdheegle iyo qoryooley iyo janaale oo ilaa iyo meesha la yidhaha marko buula mareer intaba waa soo gaaray intoodaba biyihii waa saameeyeen oo shalay iyo maantaba raboodka haddaan hayna kaas waayo webigii inuu soo fakaday baqdinta ugu badanna meesha naga haysana taas waayo runtii la qabsigaas markii laga tago daruufta ee dadka aadka u haysa waxay tahay dadka maalin maalinlay ku noolaayeen ascaartii oo kor u kacday jidadka awalba ayagoo xidhnaayeen haddana jidkii halbowlaha ahaa oo isku xiraayay xamar iyo baydhaba isagana waa go'ay oo biyihiiba gooyey meel jamaaca layidhaaho ka go'ay marka wax gaadiid ah oo imaanaya businesskii ma jiro waa go-an yahay dadaallo badanaan suubinay oo intii annaga karaanka annaga ahayd haddana waa wadnaa waana wadi doonnaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu dadka uu nimcadan uu ilaahay u nusqaankeeda wadato uu ilaahay eh, u qafiifiyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan axmed laftagreen ayuu ahaa oo markaa warbixin siinayay ra-iisul ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saale axmed jaamaca oo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay si uu u kuurgalo xaaladaha koonfur galbeed ka jira iyo saameynta ay roobabka ku yeesheen xilli la rajeynayo in gurmad la gaarsiiyo deegaano badan oo ka mid ah gobolada dalka oo ay saameeyeen roobabka deyrta elniino markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii wax ka bara caalamka oo todobaadkiiba mar ka maqshaan ka helen todobaadkan waxaynu ku eegi doonaa qaarada aasiya waryaheena burhaan diine ayaa la diyaar kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbaa joogtaan kusoo dhawaada xubinta wax ka bara wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan rediyo kulmiye toddobaadkana dhegaystayaal waxaan kaga hadli doonnaa xubinteenna qaaradda aasiya qaaradda aanu maanta ka hadlayna ee aasiya waa qaaradda adduunkan ugu dhulka weyn sidoo kalena waa tan ugu dadka badan aasiya waxa ay xuduud la leedahay qaaradaha afrika ee yurub sidoo kalena waxaa mara badaha badda cas badweynta hindiya basifika mediteraneumka badda madow badda kasbiyanka iyo bada kale sidoo kale qaaradda waxaa ku yaala ama mara wabiyo iyo harooyin waaweyn xuduudda afrika iyo aasiya u dhexaysa waa gacanka suweys taasoo ka dhigan in dalka masar uu yahay kan isku xira aasiya iyo afrika waxaana qaaraddu ay ka kooban tahay afartan iyo sagaal waddan oo madax bannaan saddex wadan oo ka mid ah waddamadan waxay dhinacna ka yihiin qaaradda yurub tirada dadka qaaradda u dhashay waxay gaarayaan ku dhowaad afar dhibic bilyan oo ruux sida lagu sheegay tirakoob la sameeyay bishii sebteembar ee sanadkan taasoo ka dhigan in dadka adduunkan ku nool lixdan boqolkiiba ay qaaradda aasiya ka soo jeedaan dalka ugu dadka badan qaaradda aasiya waa shiinaha oo tirada dadkiisu ay gaarayaan in ka badan hal bilyan oo ruux waxaana ku xiga hindiya induneisiya ayaa kaalinta saddexaad ku jirta halka dalka bakistaanna uu yahay kan afraad ee qaaradda aasiya ugu dadka badan dalka ruushka oo sidoo kalena ka mid ah saddexda wadan ee dhanna yurub ka tirsan ayaa ah kan ugu dhulka weyn qaaradda aasiya waxaana ku xiga shiinaha hindiya kasakhistaan iyo sacuudiga wadamada dhanna aasiya ka ah dhanna afrika ka ah waxaa ka mid ah masar tunuisiya aljeeriya iyo morocco waxaa kaloo jira dalal loo yaqaana dunida carabta oo qaaradda ku yaala waana dawladaha carbeed buuraha himalaayo oo ah kuwa adduunka ugu dhaadheer ayaa qaaradda ku yaala waxayna xidhiirsan yihiin laga bilaabo neebool ilaa shiinaha qaaradda waxaa loo qaybiyaa shan qaybood oo kale ah bariga aasiya koonfurta aasiya koonfur bari aasiya bariga dhexe iyo bartamaha aasiya isla sidaas ayana dawladaha qaaraddu ay isugu xiran yihiin ururo ay ka mid yihiin ururka jaamacadda carabta iyo ururo kale ayaa qaaradda ka jira qaaradda aasiya waxaa soo maray maamulo kala duwan sida boqortooyadii ruushka oo ka talinaysa dhowr wadan oo qaaradda ku yaala qarnigii toddobiyo tobnaad boqortooyadii cusmaaniyiinta oo ka talinaysay bariga dhexe waqooyiga afrika iyo dalalka balkaniska qarnigii lixi tobnaad iyo boqortooyooyin kale dhacdooyinka la xasuusta waxaa ka mid ah ee ka dhacay qaaradda xasuuqii qaaradda ay ka geystay mangooliyiinta qarnigii saddexi tobnaad oo ay ku dileen in ka badan lixdan milyan oo ruux sidoo kale qaaradda waxaa ka dhacay dagaallo qaraar oo uu ka mid yahay dagaalkii carabta iyo yuhuudda dhex maray intii u dhexaysay sannadihii kun ilaa kunyosagaalboqolsagaaliafartankii kaas oo galaaftay nolosha askar badan dagaalkaas oo markala qarxay dhammaadkii lixdamaadkii ayaa waxaa guul ka gaaray ciidamadii yuhuudda waxaana dowladihii carabta laga qabsaday dhul badan oo ilaahi haatan gacanta israa'il ku jira dagaalkaas waxa uu bilowday markii ingiriisku uu dal la yidhaahday israa'il uga dhawaaqay bariga dhexe gaar ahaana dhulkii falastiiniyiinta colaado kale oo ay ka mid yihiin dagaalkii sokeeyey ee shiinaha dagaalkii ciraaq iyo iiraan kii ciraaq iyo kuweyt dagaalkii labada kuuriya dagaalkii fietnaam iyo dagaalo kale ayaa qaaradda ka dhacay hadda meelo ka mid a ah qaaradda weli colaad ayaa ka jirta waxaana ugu weyn dagaalka ka dhanka ah kooxda sheegatay khilaafada islaamka ee daacish oo ka aasaasan bariga dhexe iyo ka lagula jira ururka daalibaan oo isna ka socda waddanka afghanistan iyo dalka ay dariska yihiin ee bakistaan xagga dhaqaalaha haddaan egno qaaradda aasiya waxaa ku yaala wadamada dhaqaalaha adduunka ugu horeeya waxaana si gaara ah carabka loogu dhuftaa shiinaha jabaan hindiya ruushka turkiga iyo koonfurta kuuriya warbixin dhanka dhaqaalaha oo dhowaan la daabacay waxaa lagu sheegay in hong kong ay tahay halka shirkadaha adduunka ugu badan ay degan yihiin waxaana lagu qiyaasaa shirkadaha xarumaha ku leh hong kong lixdan iyo siddeed boqolkiiba shirkadaha adduunka oo dhan laga soo bilaabo dhammaadkii sanadkii sagaashamaadkii ilaa labada kun laga soo gaaro dhaqaalaha dhowr wadan oo qaarada ku yaala ayaa kor u kacayay wax ka badan boqolkiiba sideed aasiya waa halka ay ku yaalaan dalalka hodanka ku ah khayraadka dabiiciga ah sida shidaalka kuwaasoo u badan kuwa dunida carabta la yidhaahdo waxaana ka mid ah qatar kuweyt sacuudiga baxrayn cumaan imaaraadka carabta kasakhistaan turkmanistaan iiraan iyo brunee waddanka dekadiisu adduunka ugu mashquulka badan tahay oo qaaradan ku yaala waxaa loo aqoonsan yahay singabuur hadda qaaradda waxaa ugu dhaqaalo badan shiinaha waxaana ku xiga hindiya iyo jabaan dadka arrimaha dhaqaalaha falanqeeya waxa ay sheegaan in dhaqaalaha qaaradda inta badan uu ku tiirsan yahay khayraadka dabiiciga ah sida shidaalka dahabka kalluunka dalagyada la beerto gaar ahaan bariiska dalxiiska iyo qalabka ay warshaduhu soo saaraan dalka ugu wax soo saarka badan waa jabaan oo soo saara baabuurta adduunka ugu badan iyo kuuriyada koonfureed oo iina soo saarta qalabka ugu badan elektroniga ee adduunka xilligan laga isticmaalo sanadkii labada kun iyo tobankii dadka taajiriinta ah ee lacagta badan haysta ee qaaradan u dhishay waxaa lagu qiyaasay in ka badan saddex milyan oo ruux xagga afafka haddii aan egnana qaaradda waxaa looga hadlaa luuqado badan waana qaaradda adduunka ugu luuqadaha badan tusaale waxaa loo soo qaataa lix boqol oo af oo looga hadlo waddanka induneisiya hindiya oo looga hadlo siddeed boqol oo luuqadood iyo weliba boqol luuqadood oo laga hadlo waddanka filibiin luuqadda ugu facaweynsa ee qaaradda looga hadlo waa afka carabiga oo dadka ku hadla ay gaarayaan laba milyan oo ruux xagga diimaha haddaan egnana dhulka qaaradda ay ku taallo waaba halka ay ku soo degeen diimaha samaawiga ah oo dhan waana halka ay ka soo baxeen ambayadii ilaahay u doortay inay koonkan xaqa u horseedaan waa halka ay ku yaallaan dhulka barakaysan islaamka sida magaalooyinka maka iyo madiino iyo masjidka al aqsa diinta islaamka ayaa ah tan ugu badan ee dadka qaaradda ku nool ay haystaan waxaana ku yaalla dalka adduunka ugu muslimiinta badan oo ah induneisiya in ka badan hal bilyan oo ruux oo muslimiina ah ayaa qaaradda ku nool waxaana dalalka ugu muslimiinta badan qaaradda ka mid ah induneisiya oo kaalinta koowaad ku jirta bakistan hindiya bangaladesh sacuudiga iiraan iyo turkiga sacuudigu waa halka ay ku yaalaan dhulka barakaysan ee laga soo saaray nebigeena moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ahaatee oo ay sanad walba booqdaan malaayiin ruux oo muslimiina ah, halka dalka iiraan uu yahay halka shiicada ugu badan ay ku nooshahay dhowr waddan oo aasiya ku yaala sida hindiya ama dhulka hadda loo yaqaana bangaladesh waxa uu islaam ku gaaray intii uu noolaa nebigeena maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa aatee kadibna waxaa ku faaftay khilaafooyinka islaamka ee isxigay masaajidda ugu faca ee qaaradda ku yaalla waxaa ka mid ah xaramka oo magaalada maka ku yaalla masjidul quba oo magaalada madiine ku yaalla iyo masjid al aqsa oo ku yaalla magaalada qudus ee dhulka falastiin dalka shiinaha waa meesha ugu badan ee muslimiinta lagu dhibaateeyo loomana ogola inay si xor u cibaadaystaan dalka labaadna waa baarma oo xataa muslimiinta dalkaasi loo diiday inay ku noolaadaan ama dhalasho qaataan dhaqanka marka la eegana dadka qaaradda ku nool waa ay kala dhaqan duwan yihiin waxaana isku dhaqan eeg hadba sida wadamada ay dadkoodu asal ahaan isku leeyihiin xagga raashinka ama cunnada haddaan eegnana cunnada ugu badan ee qaaradda laga cuno waa bariis hase ahaatee dalal badan ayay caado ka tahay in laga cuno hilbaha xawayaanka xalaasha ahayn sida eeyaha doofaarka bisadaha jirka ama dooliga iyo cayayaanka dalalka islaamka waxaa laga cunaa raashinka xalaasha ah cayaaraha haddaan eegnana qaaradda dal walba oo ku yaalla waxa uu leeyahay kooxo cayaaro waxaase jiray xiriir qaaradoo leedahay oo loo soo gaabiyo af f ma jiro dal qaaradda ku yaalla oo weli ku guulaystay koob adduun hase ahaatee cayaartoyda kuuriyada koofureed ayaa heer wanaagsan ka gaaray cayaarihii adduunka ee sannadkii labada kun iyo labadii lagu qabtay waddankaasi koonfurta kuuriya iyo jabaan oo qaaradda ka wada tirsan cayaaro kale way ka mid yihiin ragbiga orodada feerka dabaasha fardafuulka iyo awrta la tartansiiyo ayaa qaaradan aad looga xiiseeyaa warbixintii wax ka bara wadamada caalamka dhegeystayaal oo toddobaadkanan qaaradda aasiya ah ku egnay intaasayna joogto tan toddobaadka dambe nabadgelyo mahadsan yahay hawreen ibraahim la socodsiinaya xubintii wax ka bara caalamka oo todobaadkii oo mar ka maqashaan k n n aynu kaga hadlayay qaaradda aasiya iyo waxa aynu ka garanayno weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan k nn oad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnamijka kulanka ad degeysanaysaan keenan waad nagala socotaan dhegeystayaal markaan haddii o eegna xaaladda adag ee ka jirta haza weli waxaa markaa dadka ku nool haza ay wajahayaan xaalad nololeed oo aada u xun marka la eego duqeymaha ku socda iyo xasuuqa yuhuuddu ka wadaan muddo ku dhow afartan maalmood magaalada haza iyo dhinaca kale daanta galbeed ee isla falastiin waxay maamulka yuhuuddu weerareen saacadii lasoo dhaafay xiro qaxooti oo ay dad rayida deganaayeen jabaaliya iyo xaafado kale oo ay ka mid tahay khan yunis oo khaza ka mid ah iyadoo duqeymo loola bartilmaameydsan ay ku dhinteen dad badan oo rayid ah sidaas oo kale yuhuuddu waxa ay bartilmaameydsan oo ay duqeeyeen isbitaallo iyo sidoo kale goobo ay dad rayida gabaad ka dhiganayeen waxaa loogu baaqayaa dhammaan xubnaha beesha caalamka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay ka shaqeeyaan in xabajoojin laga dhaqangeliya khaza si dadka noloshoodu ay u badbaado inta hartan hartay maadaama tiro badan oo koob toban kun ruux ka badan ay ku dhinteen duqeymaha iyo toogashada yuhuuddu ay ka wadaan daanta galbeed iyo sidoo kale khaza kofur iyo dhanka waqooyiba waxaa jirta markaa in khasaaruhu sii kordhayo daqiiqad weliba iyo saacad welibana la filan karo khasaare hor le oo gaaraya ah dad rayada dunidu idilna waxay markaa weli u muuqataa kuwa aan tallaabo warbadhaafsiisan qaadayn marka la eego inaysan soo saareen qaramada midoobay iyo xubnaha golaha ammaankuba qaraar xabad joojina oo israel lagu farayo inay joojiso xasuuqa iyo sidoo kale dhibaatada ay ku heyso dadka rayidka ah. dhibaatooyinka deegaanada ay ka wado yuhuudda waxaa kamid ah daanta galbeed oo ay xireen dad rayid ah oo markaa gaaraya ilaa koob iyo soddon ruux waxaana dadka la xiray saacadihii u dambeeyey waxyaabaha markaa dhibaatada ah ay ka wadaan yuhuuddu magaalooyinka ramaalah qalqiila janiin bethelhamim iyo deegaano kale oo kamida ah falastiin dhanka daanta galbeed waxa ay markaa u muuqdaan kuwo sii kordhaya laba kun shan boqol iyo todobaatan ruux ay yuhuuddu xireen tan iyo toddobadii oktoobar markii uu bilowday dagaalka dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo yahuuda waana tiro aada u badan marka la eego dadka la xirayna waxa ay yuhuuddu ku hayaan handadaad iyo sidoo kale jirdil xoogle ay u geysanayaan waxaana soo taraya baaqyada ku aadan in la joojiyo dhibaatooyinka ee ka socda haza hay-adda caafimaadka adduunka mar kale waxay ku celisay xalka ugu muhiimsan inuu yahay in la joojiyo duqeymaha iyo baabi-inta dadka rayidka iyo bartilmaameedka dadka reedka ah goobaha ay ku sugan yihiin afhayeen u hadlay hay-adda caafimaadka adduunka oo lagu magacaabo margaret harris ayaa shaaca ka qaaday in cadawtooyada iyo dhibaatada ka socota khaza ay tahay mid si kala fogeyneysa israel iyo falastiin loogana baahan yahay dhinacyadu inay xakameeyaan israelna ay joojiso duqeymaha ay ka wado khaza walow ay u muuqata arrintaa mid markaa ay haatan aysan dheg jaraq u siinan yuhuudda dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga qatar lolwax al khatar waxa uu sheegay in markaa ay maqan tahay kaalintii beesha caalamka iyo sidoo kale reer galbeedka ay ku aadan in israel ay joojiso xasuuq ay ku hayso dadka rayidka ee falastiiniyiinta markaynu eegno xaaladda haatan jirta waa dhibaato aada u xoogan midda muuqata waxay markaa muujinaysaa in la la-yahay kaalintii beesha caalamka golaha ammaanka qarabada midoobay iyo reer galbeedka sida muuqata waxaa lagu fiirsanayaa falastiin tacadiga iyo dhibaatada ay ku hayaan israel oo dhibaato xoog la ku haysa waxaa muuqata inay sii kordhayso dhibaatada ma aha midan mid la aqbali karo waa muhiim in xal loo helo sida waxaa warbaahinta u sheegtay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee qatar Eh, marwa laxwa al khatar oo iyadu warbaahinta la hadashay sidaana barteeda twitterka ayay kusoo qortay waxaana soo xiganaya warbaahinada caalamiga ah in la bartilmaameedsado goobaha dadka rayidka degan yihiin waxaay muujinaysaa cadaawadda iyo in israel aysan waxba xeerinayn waxaynu arkaynaa dhibaato aada u xoog badan sida muuqata welina ma jiro tallaabo la qaadayo si loo joojiyo dhibaatada ay ku jiraan dadka rayidka ee falastiiniyiinta ee hadalkeeda raacisay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar sida muuqatana waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka ay xaaladaha adag ee ka jira khaza isbitaallo badan ayaa xirmay qaarkood waxaaba xiray yahuudda halka qaar kalena la duqeeyeyba qaarkoodna ay laayihiin markaa adeegyadii ay u baahnaayeen sida dawooyinka iyo waxyaabaha kale ee qaliinka lagu sameeyo si dadka dhaawaca ah ee la keenaya isbitaalada loogu shaqeeyo isbitaalada xirmay waxaa ka mid ah almakaasaad hosbitaal oo isna ku yaala dhanka magaalada qudus sidoo kale isbitaallo kale oo khaza ka mid a ah ayaa xiran gebi ahaanba oo aan shaqeyneyn maadaama aysan haysan adeegyadii u baahnaayeen shidaal koronto iyo sidoo kale waxyaabaha kale oo ay muhiimka ah oo ay ka mid yihiin dawooyinka iyo agabyada caafimaadna ay ku yaryihiin iskuullada ay leeyihiin qaramada midoobay ee falastiin ku yaala waxaa ku barakacay toddoba boqol shan iyo labaatan kun oo ruux oo falastiiniyiin ah, kuwaasi oo gabaad ka dhiganaya iskuullada aaminsanna inay ku badbaadi karaan walow isbitaallo iyo deegaano badan oo dadka rayidka ay gabaad ka dhiganayeen yahuuddu markaa ay duqeeyeen dhinaca kale hay-adda qaramada midoobay u qaabirsan xuqulisaanka ee human rights watch waxay markaa sheegtay in waxa ka socda khaze ay yihiin dembiyo dagaal eh, loona xisaabin karo inay yihiin eh, dambi ka dhana xuquulisaanka maadaama dadka ugu badan ee la dhibaateynaya ay yihiin dad rayid ah waraal ka soo baxay human rights watch waxaa lagu baaqay in israel ay joojiso waxa ay ka wada khaza noona markaa tixgelin doono dembiye dagaal xasuuqa iyo dhibaatada ka socota khaza marka la eego in dagaalka aysan qayb ka ahayn in la dilo dadka rayadka iyo dadka birmageedada weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenina oad nagala socotaan dhegeystayaal fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network arkaa ma adiga ma insiba ma jillay aloolayba waxaan arkaa ma adiga ma insiba ma jillay aloolayba ma ilayskii cadceedee afariyo tobnaadba ma ogti waa beriga ma afariyo tobnaadba ma ogti waa beriga markan ku eegan indha daranda awada ashqaraara indha daranda awada ashqaraaraynna daran cabigagaayambiyo asqubay ibame ogada baxnay madayaxaynu argadaynu baxnay madayaxaynu aadnay inteebaynu joognaa inteebaynu joognaa inteebaynu joognaa inteebay inteebaynu joognaa daran awada ashqaraaray inda daran awada ashqaraaray inda daran abigaagay ambiyo asubay abigaagay ambiyo askubay ibame ime ibame ibame ime ibame

joognaa inteebaynu joognaa arligii ayaad maqlaysaan waxaa ku luqeynaya fanaaniinta allaha u maxamed axmed kulac iyo xaliimo khaliif magool eeraydii laxankaysta waxaa iska le cali sugul taarikhda laabto kun sagaal boqol sideed iyo lixdankii waxay noo ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka k n heese kale iyo warbixino kale ayaa noo socda balse markan xogtu raatan xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax xamed xuseen ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha nofembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol sideed iyo tobanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo toddoba iyo afartan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sagaalkii kooxaha hubaysan ayaa ku dilay magaalada beledweyne ee madaxii maaliyadda gobolka hiiraan maxamed daaq cilmi faroole iyadoo xilligaasi guddoomiyaha gobolka hiiraan uu ahaa yuusuf axmed hagar dabageed maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo tobankii xukuumaddii soomaaliya ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa shaacisay inay ku guulaysatay inay kasoo dayso oo koox burcadbadeed ah laba xubnood oo ajaanib ahaa maanta oo kale sanadkii labadii kun labaiyo tobankii wufuud caalami ah oo ay kala hogaaminayeen wasiirada arrimaha dibadda turkiga iyo iran ayaa booqasho taariikhi ah ku yimid magaalada muqdisho oo xilli xukuumaddii xilligaasi ay dagaal adag kula jirtay al-shabaab maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii tareenkii ugu horreeyey ee dadweyne ayaa maray waddo tareen oo dhulka hoostiisa ah waddadaasi oo isku xirtaa ingiriiska iyo faransiiska maanta oo kale sanadkii labadii kun sideed iyo tobankii xukuumadda ay hogaaminaysay ra-iisul wasaarihii ingiriiska taresa mey ayaa meel mariyey qaraar ay uk kaga baxayso midowda yurub maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo labaatankii hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o ayaa shaacisay sheegisay in tirada dadka uu haleelay cudurka covid nneteen ay gaartay konton iyo afar milyan oo ruux guud ahaan caalamka ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun koo iyo labaatankii maleeshiyaad hubeysan ayaa weerar ku qaaday saldhig u dhow goob laga qodo macdanta oo dhaca waqooyiga dalka burkina faso iyada oo weerarkaasi lagu dilay konton iyo saddex ruux guud ahaana waa egintaa xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n maadsan tahay ifraax aan la socodsiinaysa xubintii maanta kale maxaa doonida kale warxinad kale barnamijka doona dalka myanmar qeybo badan oo kamid ah gaar ahaan qeybaha dhaaxaadka dalalka shiinaha iyo hindiya waxaa ka socda dagaalo xoogan oo udhexeeya maleeshiyaad qabaa'il oo hubaysan iyo militariga myanmar iyadoo oo la sheegay in dhul hor leh oo dhaca waqooyi galbeed una dhow xadka myanmar iyo hindiya ay la wareegeen ciidamadan maleeshiyaadka xili ay sii kordhaysa xiisada udhexeysa militariga myanmar iyo ciidamadan hubaysan dhinacyada dagaalamaya ayaa lasoo wariyey in gobolka jin loo yaqaano ay qabsadeen ilaa labo ka mid a ah saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada milatariga myanmar ee u dhow xadka gobolka mizarum state sidaas oo kale saacado kadib ay qabsadeen ayaa la sheegay inay la wareegeen xubnahan saacado kadib deegaano dhowra oo ay ku sugnaayeen xubnaha milatariga myanmar waxaa la aaminsan yahay in dagaaladu sii faafayaan kuna faafayaan eh, marka la eego gobolada u dhow ee rakhiin iyo gobolka kale ee waqooyiga dhaca ee shan loo yaqaano iyadoo laba toddobaad iyo maalmana ay sii socdaan weeraradan xoogan ee u dhexeeya eh, ciidamadan maleeshiyaadka ay hubaysan iyo militariga mayanmar sida muuqata mayanmar waxay sii gelaysaa mar kale crisis ama eh, marka la eego fadqalalooyin siyaasadeed oo horleh iyo kuwa military maadaama afgembi dalka uu ka dhacay eh, sanadkii sidaasoo kalena markaa la aaminsan yahay in xubnaha militariga nidaamka ay ku dhaqayaan dalka aysan ku qanacsanayn inta badan qabaa'ilka iyo maleeshiyaadka kale ee kasoo horjeeda xukuumadda taa oo keenaysa in dhinacyadan ay dagaalamaan marka la eegana dalka uu gala xaalad hubanti la-aan ah markaana dhegeystayaal waxad ku dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horenu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalmaaney maanta gurceel waxaa ka dhacay eedaysanow eedaysanow waa lagu og yahay waana lagu hayaa waana lagu abaalmarin war kalamaanay maanta reer galgaduud waxay garteen wixii ay garata boqol sano ka hor cawrala cilmi qurac waxayna tiri wakhtigaas haddaan shayb talada loo dayn haddaan shiikh duridda laga dayn haddaan shansha hilibka loo badin haddaan shuglo dumarka laga qaban haddaan shar ninkeeda lagu gubin adduun shayba ay ka soo qaad wardalabow dhagaaha nooga qaylin isninararanaaba konton sano ka hor garatee reer galmudug markii hore bilaantiole walgorod hayti miya aryaadhaha maymuun biyowba konton sano ka hor waxay tidhi reer masiiba minaad maslaxay tiraa midka mawdku fuulaan maare loo helayni hoylamagoodle ay oota waa tii tiri inta ka soo joog ninkii lagawaayo soo jiifaa laga helaa war walla weynay xigmadna garan maysaane adna aadan dhakhtar waxay tidhi cagtii joogsan weydaa marba ceeb la kulanta walbawa caasho geellaba waxay tidhi maskantii looga taag waaye mooradi hor waliba hartay shimbirkii buubtan badan madaxbaasika dege war kalamaanay falkii reer galmudug ka dhacay bulshada gobolkaas ku nool dhammaantood wada gilgilay kuwii gaystayee lahaay miyaa gacan lagu hayaa war baan googoobaye war dambiile mar baa la qaban miyaan lagu dhihin wareedhahay qabashada dambiilayaasha looma dhammoo kuwii dhuusamreeb wax ku dilay weli waa maqan yihiin axmedow waa lagu daba jiraa ubow kuwa macid baa qaranaysa warayaantan dambiilayaasha waa la daba joogaa iyo guddiyaa loo saaray waa dhammaataye gacantaa lagu soo dhigaya qofkas kastoo qof dila guraceelna maanta waxaa ka dhacday arin qof kasta oo maqashayo ay ku faraxday sababtoo ah waxaa gacanta lagu soo dhigay nin inta magaalada dil ka geystay fakaday weliba xogtu waxay sheegaysaa ilaa itoobiya in looga daba tegey weliba waxaa la yaab laheed soo qabashadiisa inaysan u kala harin maamulkii degmada saraakiishii amniga culimmadii deegaanka odayaashii dhaqanka haweenka iyo dhalinyarada iyo guud ahaanba shacab weynaha markii la soo qabtayna dadkii magaaladu banaanbax waxay ku soo dhoweeyeen iyagoo ku faraxsan la soo qabtay odayaashii dhaqanka oo goobta ka hadlayna waxay dhaheen haddaad nagu eeday jirteen odayaasha dhaqanku bacmadoobay qaataan maanta laga bilaabo qofkii qof dila waa la dilayaa hindida waxay dhahaan qaatilu qatilkahe reer guriyaalna waribaeena lankidadil inoon dibirnika dad yarahaynay dilaaga waldile aryaadhaha waxaa kaloo hore loo yiri nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo waxau doona waa inuu dilaasaa la dili waaye war kalamaane waxaa kaloo la yidhi qof kastoo xumaan fala dibbay ula xaraaraanne eh. guriceel xogtii aan ka helay waan ku xaasilaye eh. allay leehe siduu xaalku yahay waa mid xiisa leh xeerkaa eh. la marin maanta kadib kii xigaal dilae inay nabaddu xoogaysatiyo guulalbays xigii xamdi shukur ilaah baan u naqay maxad war arrinka gurceel ka dhacay maanta waa lagu diirsaday waxaana loo dardaaro wariyey reer dhuusamareebeed hadda waxaa ayagana laga rabaa dilaayaashii oo xirxiran war habaarinay haddaadun durmada kukatay unu marhoriko gaashamani landadili inoo la deeyi dilohayna aryaadhaha ninka wax dila haddii aan la dilin la noolaa war maalay haddii beri dilaygii eh. dadka laaya sacab iyo durbaan lagu gelbiyi jiray eh. doondoonistiisaa lagu wada dareeroo maanta waa la dilayaa oo hadda ma waxaad leedihiin eh. naftu qaali bay noo noqotayo ninkii dila nin kale naftu waayaya maruu baaq yar soo diray wuxuu yidhi dadkaygii dirir iyo colaad iyo dagaal nooma laabtee qof kastoo qof kala dila asna waa la dilayaa wuxuu taa ku sii daray nabad baana deeqdee waan difaacanaynaa waana kama dambaystii sababtoo ah warkalamaanay war degdega ee golaha wasiirada isniintii oo madaxweynuhu gacanta u shakaalantaha guddoominayey wacdaraa ka dhacay baa layidhi qaar wasiirada ka mid oon arkana wejigooda murug baa ka muuqatay dad malakamoodha gurbadii hagaangna kaahayna war somalilan ila xisraafo miyay ka murugaysan yihiin war matuutaha qaatee furunta aadaa la yidhi war kursigu waa macan yahayna waayaan miyay ka baqeen gabadhaa wa iska waalantihiin warna ma sugtaane madaxweynuhu wuxuu golaha iyo madax kaleba mid mid u weydiiyaa layidhi adigu maxaad qabatay kii wax sheegi waayena kursiga banneey in layidhi yaxantu igu soo gaartay war shirku shir caadiya maahayna shir degdeguu ahaaye gudoomiyaha gobolka banaadir oo laftirkiisa laga waxay madaxweynuhu wuxuu su'aalay baa layidhi waa maxay wadooyinkan baliyada noqday aaway laamiyadii la dhisay daadkaa qaaday aaway shirkadihii dhisay aaway qarashkii ku baxay warya dhammaantii waxaan kaa rabaa wadadii oo dhisan lacagtiiood soo celido iyo inaad meesha bannayso bad baan galay callaylehe bad baan galay iyo baaxad sooroon kundhada u fariiste biyoogi nambar afar idha tunfidheenga dhah galay war guddoomiyaha hay-adda masiibooyinka maxamuud maqalin laftirkiisa madaxweynuhu su'aala culculusoo weydiiyaa la yidhi waxaana ka mid ahaa dadkan biyaha dhex yaalla iyo fatahaadaha maxaad ka qabatay aw hay-addan shaqadii loo xil saaray sow ma ahayn inay masiibooyinka dhacaya wax ka qabato laba doomoodoo gada xaggeeya maxay ka tartaa miyaadnan arkin dadku sida uu yahay ama waxqabad buuxa la imaad ama meesha bannayd war mas dhiiqay faraha la galeene ibraahim saaf dheer waxaan maqli jiray kuwii cagaha dhiiqada la galayaa ka dhaqi doona <laughs> in dhibaata uga filane faraqa ku heestaan war golaha wasiirada waxaa la yidhi mid midaa wasaaradiisa wax looga weydiiyey qaar badanna jawaabihii waa la shigshigeenaa la yidhi afkana waa kala taageen aryaadhaha madaxweynuhu mugoo wasiirada la hadlaayo wuxuu yidhi deen cafinti waa gebageba oo waa diyaar cunaqabatayntii hubka inala ka qaadana meel raysay mare dagaalka shabaabnahe waa ogtihiin mahou maraayo inuu gebageba yahay haydayinee xaad qabateen iska fadhi soomaali waxuma galeen warmaynari waayeen abood baan jirin xaggeeno afkii baa juuqda gabay war madaxweynuhu wuxuu yidhi yaa la oo wasiiradu ka kurboodeen kuraasta aad ku fadhidaan rag idinka mudana suulad u soo xirtoo bannaanka u taagan ma saacaddaa rag suugugooda soo qaatay ayaa taagan waar odaygu indhuhu soo shitaye eh. maxaa tala ah war dad iila caqli xun eh. wasiirka madaxweynihoo furunta aaday eh. magaalada isaga haray ama dibaddaba isaga damaashaa tegey ee hadda madaxweynihoo dhaawacoo gacanay u shakaalantaa inta soo hor fadhiistay warsan ka sugaya war wasiirada qaacigoodiiyo qaaraamiga loo tumooyo maxaad ugu qaylinoysaan waar walloweyne waxaa aniga igala caqli yaraydeen wasiirkiinna gaashaadhiga markuu tigtooga soo galay waryaada dadkiinaan dhahay wasiiradu ma shaqayn miyaadnaan arkin kuwa afar iyo labaatanka buugfayrada iyo xafladaha aroosyada ka qaybgelaya wartaas shagadad bungu war isku soo wadaduba hadalka madaxweynaha nuxurkiisu wuxuu ahaa eh. xilka qaran idiin dhiibay muddo wayska xagateene iska xaabsashadii eh. waayo xilligeed la soo dhaafishe eh. intaa isxisaabsaan xilkuna hadda meerta weye war bashiiroo waxaa kaloo la yidhi xilkiisa ninkii gabaa xafiiska intuu fadhiyo oo aan la xisaabinayn soomaaliya xaaladeeda walaan loo helin xal buuxa alaa kulli xaal waa xaq in lala xisaabtamo reer mudug waxay yidhaahdaan xisaabu xil male haddaan la xumayn war haddii la dhihi jiray xasan shiikh lama xisaabtamo dadka la shaqeeya maanta wuxuu taagan yahay qof waliba qof waliba wuxuu qaban yaqaanaa loo soo qadimaya waar walla weyney malaha madaxdii afrika oo dhan baa cadhaysane madaxweynaha somalilan muuse biixi xiddiid isaguna aad u cadhooday biq dee wasiiro badanna xilkoodii bay waayeen hee usaabu xildiide eh, seesdad xil uga qaada waar intaad garanaysa way dhaaftay dee warba waxaa nugu bognaa ororadihinnii qabo war hore loo yidhi askari xukun way qabtaa bulshada ma xaq dhowraya xoog buu ku muquuniyaa xindaab iyo sohdin iyo dastuur xanibaa ma jiro xeerkana isagaa dejiya usugaha badka furukoron dadka mahaalmaryawmaynka darwayti warba war mahaysaan in mucaaradkii buntland jadwalkii doorashaday soo saareen oo yaa u dirsaday war doorasho dawladdaa loogu talagala inay qabatee muxuu yahay mucaaradka jadwalka soo saaraya warba buntland waa hooyada federaalko idinku ku garan mucaaradku jadwalkay qorsheeyeen waxay ugu tala galeen hadduu madaxweynuhu wakhtigeeda ku qaban waayo doorashada inay hadda iyagu qabtaanniin war wasiirka warfaafinta puntland maanta wuxuu yidhi dowladda federaalka waxaan kula talanayaa inay puntland ku dayato dimuqraadiyadana ka barato doorashooyinkeedana aysan faragelin warbow maxamuud cadiidma wuxuu yidhi kudayo puntland kudayo siday dowladeedu tahay war madaxweynaha hesisii firdhiyo wuxuu yidhi arrinta puntland waa in wada hadal lagu dhammeeyo doorasho lagu yahay in laga qabto diriskaa ku day ama kudii miyuu yidhi war dagaalkii somalilan iyo s waa kii dhammaaday beele isku dhaaranayaan waa arkaye siyaasaddii miyaa qabiil loo rogay war daraalaadu hurudaa waxba dunida kama ogin war siyaasaddu markay lulanto oy lulanto oy lulanto subagaay dhashaaysw qabyaalad maahan war anugu waxaan arkay cabdikuus oo shabeellow ma ka soo dubay oo saraakiil ku waraystay oo furunta dagaalka taagan oo qariga iyo kaamirada isku wata jinaw butulkigayaraadayhe qowlkaa daraaddii war baa qeexayaa kale eh cabdiqani shabeellow hadduu fil idin ka soo qaaday qof inuusan khawaarij ka harin soo qorshuhu maa war khawaarij cabdikuusu awooday miyaaba nool war halka uu hadda joogo rag badan baa hollin waaya idinkuma ka hadhaan war booska ilkagadeeda anraba ka galaan galadee waa leeri war taliya suulnawo cabdikuus furunta ku waraystay wuxuu ka mahad celiyey halganka kalamaan wuxuuna sheegay halgan siday u wadeen xitaa inay furumaha ugu tageen aryaadhaha samiye cabdullana waxau yidhi ow dadcadow iska ceyriya casha ku cuna meel carfe iska xubintii kalena maqlayseen guud ahaan waninta dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen k ln gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa heystii daclacan oo ay ku luuqeynayaan fanaaniinta axmed cali cigaal iyo faalmo cabdullaahi kaahin maandeeqitaan barnaamijkan laga kulmi doono nabadgelyo iyaduna ku daaqine doodu waxayhore damac ku qaada cawisa daruuraha wanaduna ku daaqine doodu waxayhore daran halow raro nadawadi ku siida

socdaalxiisiiho dooqaysaae emaa wax laysu diidaha markiyaan ku doortay markiyaan ku mooday aduun diirnaxaynin waa taadi diidii markiyaan ku doortay dugsiyaan ku mooday aduun diirnaxaynin waa taadi gurdurkii markuu guray daqsintii la saansaday gabayluhu ku qaadee ibnuqu haddaad tidhi uu dulqaadan maaye ha igu daalini samiri durdurkii markuu guray jaqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee igu nuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalin waa dadkii suurteedan maahe daalacan lagal maahe wanaba ku fiicane madanba madahuba ama wax laysu diidahadogti madanba madawba ama waxaysu diiduraad dhiiranayda dalag diricsanayda waantanaa ku daabarto dambaa kuu sheegti uraad dhiiranayda shalay diricsanayda waamtana ku daabartu dambaa ku run sheegtayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaali weligashadaadiyo dou dhaafka caashaqa iibutuuxas kuusiihaygu daalini ayr ruuxi qaadaba inbau yaali welidigashadaadiyo sow dhaafka caashaqa iibu soo xasuusiye haygu daalin mili